bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed wclى aalihi wa saxbihi ajmaciin darsigii aan hore usoo sheegnay inaan bilowno yaan maanta gelaynaa oo cilmi sarfiga mudakiradii ku saabsanayd marka taariikh ahaan waxaan rabnaa inaan u sameyno maanta oo ay tahay maalinta isniin ah bisha rabiic اlawalna ay tahay kow iyo labaatan Eh, rabiic alawal waxaanu ognahay bilaha islaamka midda saddexaad bay ka tahay lannu tirada islaamka wuxuu ka bilowdaa bisha muxaram safar baa ku xiga rabiic alawal baa kusii xiga eh, sanadka hijrigana uu yahay nabiga caleyh salaatu salaam hijradiisa markii laga soo bilaabo kun iyo afar boqol iyo lix iyo iyo soddonkii eh, ku aadan laba iyo tobanka bisha koobaad laba kun iyo shan iyo tobanka bisha miila taariikhda miilaadiga yaan ka gelaynaa mudakiradii maxaan ku irahdaa cilmi sarfi aan hore u ballan qaadnay inaan meeshaan ku sharaxno horena aan usoo soo cadayno mudakirada iyo dariiqadeeda iyo waxay ku saabsan tahay marka waxaan hordhac ugu dhignay cinwaan aan ugu magac darnay mabaadiu cilmi sarf sarfiga cilmiga lagu magacaabo mabaadida ou leeyahy mabaadi jamcu mabda waaye mabda bilawa marka waxaa lagala jeedaa markaan bidaaya cilmi kasta oo la galayo waxaa haboon baa la yidhaahdaa in toban shay looga hadlo hordhaciisa oo tobankii ay ka mid tahay cilmigaas magaciisa ee xadkiisa oo tacriifka lagala jeeda xukumkiisa inuu waajib yahay inuu sunno yahay inuu kadaa yahay mowduuca cilmigaas uu ku saabsan yahay istimdaaduhu meesha laga soo qaatay maxaan ku iraahdaa haayada ama hadafka damboo laga leeyahay fadliga uu leeyahay markii loo fiiriyo cilmigan culuumta kale waadicuhu cilmigan ninka soo bilaabay nisbatuhu cilmigan marka culuumta kale loo fiiriyo meesha uu kaga aadan yahay masaa-ishiisa tobankaasaa la yidhaahdaa waxaa habboon in loogaga hadlo laakiin xaqiiqadii markaad fiirisid tobankaas in jawaab loo wada helaa fii kuli fannin oo eh, ku dhisan cilmi iyo wax oo saxiixa ah waa adag tahay laakiin waxa muhimkaa ah waxa weeyaan cilmiga eh, oo la galayo magaciisa iyo xadka uu leeyahay iyo xukumkiisa laakiin istimdaaduhu nin kasta wuxuu ku leeyay min kitaab illahi wa sunati rasuulihi waa wax iska iska diyaarsan weeyaan eh, gaayatuhu sax waay waa jawaab baa loo heli karaa cilmiga sarfiga aw ah xadafka laga leeyahay in laga ilaaliyo carabkii inuu khalad uu ku dhawaaqo markuu rabay inuu eh, kaga hadlo luga carabiya inuu ku hadlo eh, fadliga nin kasta oo fani galayo wuxuu markii la yidhaahdo fanigan fadliga uu leeyahay huwa afdal culuuma ayaa ku leeyahay ama fiqi la joogo ama kitaab suna la jooga ama quraan hala jooga nin kasta wuxuu ku leeyahy afdal اlculuum wa saxna sidaas ma ah marka eh, inta wax ku oolka ah tobankan mabda eh, ama tobankan hordhaca ah wixii wax ku oolkaan inta kaga hadalnay marka waxaanu niri ismuhu ismu cilmi sarfi waxa weeyaan cilmu sarfiyaa la yidhaahdaa fannigan aw itasriif labadaasba waa lagu magacaabaa cilmu sarfina waa la yidhahda cilmu tasriifna waa la yidhahda haddii sarfi la yidhahda masdaru sarf waa ficil thulaathi ay ka imaanaysaa sarfan haddii tasriif la yidhahdana sarafa ayay ka imaanaysaa oo tasriif waa masdar lificlin mushadad oo thulaathi masiid a ah waay labadiba waa sax liannuu sarafa haddaa tiraa sarafa adahaba biاlfidati waxa weeyaan wixii oo dhaafsaday waa isrogrogidi waay sarafa haddaa tiraahdana waa sidaas oo kaleo karara wa bayana ay macnaheeda imaanaysa marka cilmigan waxaa la yihahdaa cilmu sarfi ama cilmu tasriif wa sumiya hada alcilmu tasriifan waxaa loogu magacaabay baanu niri limaa fiihi min atasriifaati wataqalubaat waxaa ku dhex jiro oo tasriifaat ah in wixi macnaha la rogrogo tasriifaat macnaha tikraar iyo taqalubaad rogrogid waay almawjuudati ee joogto fi lkalimaati alcarabiya tasriifaadkaas waa kalimaadkii carabiga oo la rogrogo oo kelimadan lagu leeyahy qaala asalkeeda qawalay ka timid yaquulu asalkeeda yaquulu bay ka timiday liannahu ficil oo alifkiisa asal yahay ma jiro alif hadaad aragtid meel unbuu ka yimid ima anahu munqalibu min yaa aw min waaw aw anahu zaa'id marka wixii oo marka xaqiiqadooda loo celiyo yaa la yidhaahdaa marka cilmigaa saasaa loogu magacaabay marka luqa ahaan sarfi waxaa loogu yiriyey lima fiihi min atasriifaati wataqalubaati almawjuudati fi lkalimaati alcarabiya tacriifuhu isilaaxana waxa weyaan luqatan waxa weeyaan التaxwiil w sarfi haddii la yidhaahdo luqa ahaan sarafa shayئa bimacnaa xawalahu can wajhi ama khayarahu labadii waa isla mid shaygan haddaad qaadid oo meeshii uu yiili aad ka badishado meel kale aad geysa tasarafta fiih tasriifkaasna takyiir waayo booskii ou awal fadhii baad ka badashay labadiiba waa imaanaysa yuqaalu waxaa la yihahdaa luqa ahaan saraftu shaya can wajhi shaygii baan ka celiyey wejigiisi idaa hayartahu markii aad bedeshid waxaa kaloo la yidhaahda wasrafa allaahu riixa ilaahay riixdii buu bedelay bimacnaa xawalaha min jihatiha ilaa jiha dabeysho inta u socoto baad arkaysaa haddana way isbedelaysaa tasriifaa lagu magacaaba wa minhu qowluhu tacaala baa kamid ee eh, markii luqa ahaan la yidhaahdo undur kayfa nusarifu alaayaati ilaahay uu yiri bal fiiriya sidaan u rogrogayna aayaadka kayfa nusarifu alaayaat aayaddan waxay ku jirtaa suurata alancaam undur kayfa nusarifu alaayaati huma hum yasdifuun iyo undur kayfa nusarifu alaayaati lacalahum yafqahuun waa laba aayad oo isla ancaam ku wada jira oo khaatimadoodana sidaas ay u kala bedelan tahay ilaahay marka wuxuu iri kayfa nusarifu alaayaat aayaadka sidaan uga rogrogayna bal fiiriya waxaa weeyaan xaqiyoo lagaa tusiyo akthar min wajhin marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu iri markii aayadda qaybteeda horo thuma hum yasdifuun way ka jeesanayaan ayadoo xaqi loo cadeeyey waduluu cala alxaqi min kuli wajhihi ayay haddana jeesanayaan buu ilaah yiri aayadda kale kayfa nusarifu alaayaat aayaadka sidaan uga rogrogayno u cadaynayno lacalahum yafqahuun macnaha waxa weeyaan shaygan haddii hadda aad aad jiha kasta ka fiirisid yatabayanu laka maa xaqiiqatuhu wuxuu yahay baa kuu cadaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka bimanihi wa karamihi wa fadlihi buu xaqii uu ambiyada lasoo diray yuu ilaahayna tusinayaa oo aayaadkii ilaahay oo kowniyada ahayd iyo midii macnaha qur'aaniyada ahayd buu nagu tusinayaa marka xatىa laa yakuuna liljaaxidi ayu dariica wma kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yataquun ilaahay dad ma dhumiyo ilaa xaqa uu cadeeyo oo qofkii asiga u isdhumiya markaa ousan ilaahay agtiisa xuja ku helayn saas wa marka xaqa waxaa lagugu cadaynaa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul khulaasat lqowl waxaan u jeednaa eh, undur kayfa nusarifu nusarifudaas maxaa lagala jeeda hadda mufasiriinta nusarifu nubayinuha tafsiiru shayi bilaasimihi waa sax tasriifkii wixii oo la rogrogo oo tikraar iyo taqliibu lamri akhar min wajhin yaa luqa ahaan ay ku tahay laakiin maxaa ka laasimayo an yatabayana bidalika alxaq walidaalika nubayinu bay ku fasireen laakiin waxaa markeeda ay tahay nusarifu nukariru alaayaat aayaadkii baa lagu soo celcelinayaa waa qasadkana ay tahay ulajeedada xaqa ilaahay subxaanah watacaala rususha uu lasoo diray in lagu cadeeya intaas weeyaan marka kaas luqa ahaan weeyaan wasilaaxanna waxaa lagu yidhaahdaa sida ibnu caqiilan ka soo guurina tacriifkiisae cilmun yubxathu fiihi can axkaami biniyati alkalimati alcarabiya wma lxuruufiha min asaalati wa ziyaadati wa sixati wa iclaani wa shibhi dalik istilaaxa kaasaa lagu yidhaahda dad badan baa tacriifiyeen cilmu sarfi bal maa min kitaabin yataxadathu can الsarfi ila waqad badaأa kitaabahu btacriifi cilmi sarfi hada min طabiicati اlxaal markan tacaariiftii aan fiirfiirinay midka ugu dhowaan badan waa ma wuxuu sheegay ibnu caqiil fi sharxi alfiyat ibni malik asigaan kasoo qaadanay marka wuxuu iri cilmun weeyaan yubxathu fiihi laga dhex raadiyo can axkaami binyati اlkalima kelimada dhiskeeda axkaamta ay leedahay alcarabiyati kelimadii carabi ahayd iyo wamaa lixuruufihaa kelimadaas xuruufteeda waxay leedahay oo min asaalatin ah xuruuftaas inay asal tahay iyo wa ziyaadatin xuruuftaas inay ziyaado tahay iyo wa sixatin in xuruuftii ay tahay xuruufu sixa oo macnaha eh, caafimaad qabtoon jiranayn iyo wa iclaalin xuruuf jiro ah wa shibi daalika marka kaasaa cilmu sarfi layihahda cilmu sarfi waa cilmiga laga dhex raadiyo kelimada carabiga dhismadeeda waxa laga raadiyo siday tahay iyo kelimadaas xuruufta ay ka kooban tahay oo inay asal tahay inay ziyaado tahay inay xuruufteeda xuruufu sixa ay tahay wixii alif iyo waaw iyo ya kasoo haray xuruufta waa sixa saddexdaas xarafna xuruuf lcila la yidhaahda io washibi daalika iyo waxaas iyo wixii lihal ah marka cilmu sarfi tasawura lagaa siiyey wuxuu raadinayaa kelimadan asaaskeedii meesha ay ka timid xuruufteeda inay asal tahay iyo inay ziyaado tahay inay xuruufta ku dhex jirto o dhan in kulligeed xuruufu sixa inay tahay xuruuf liclaal inay tahay intaasuu kuu sheegaya markaasaan waxaan iri dhamaystir anagoo ula jeedno wlitmyiizi baynahu wa bayna cilmi اnaxwi asigoo cilmi naxwiga cilmigan lakala geynaa waxa yuzaadu fi tacriif waxaa lagu ziyaadiyaa tacriifkii aan soo sheegnaa waxaa lagu dhamaystiraa io wamaa yacridu liaakhirihaa kelimada aakhirkeeda wixii u soo dirinayo oo mimaa laysa biicraabin walaa binaa waxaan icraabna aan ahayn binana aan ahayn fiiri marka naxwadii iyo sarfigii markii cinda almutaqadimiin Eh, sida noo imaan doonto isku hal cilmi bay ahaan jireen liannahu kelimada ama awalkeeda kelimadan ka hadal ama awsadkeeda ama aakhirkeeda labadan cilmi unbaa ka wada hadla intoodaba markii cinda almutaakhiriin lasoo gaaray baa layidhi in cilmigan jumla laysugu qaato waa adkaanaysa marka culuumta ha lakala bixiyo waxaasaa loo yeelana litashiili calaa taalib alcilmi naxwada gooni in loo baro sarfigana gooni loo baro marka litamyiizi baynahumaa tacriifkii hore aan soo sheegnaa waxaa gadaal laga raacinayaa wamaa yacridu liaakhirihaa kelimada aakhirkeeda waxa ku yimaado oo mimaa leysa biicraabin walaa binaa mimaa leysa biicraabin walaa binaa markaan iriye waxaa ku baxay naxwadi lianna anaxwa yataxadathu can aakhiri lkalimati icraaban wa binaan baynamaa sarfiga jamiica xuruufi اlkelima waa ka hadla bima fiiha aakhiruha laakiin aakhirka ha ka hadlee icraab ahaan iyo bina ahaan ugu hadli maayo wuxuu ugu hadlayaa iclaal kelimadan aakhirkeeda xaraf cila may ku dhamaatay ma xarfu sixay ku dhamaatay xarafkan aakhirkeeda ku yimiday ma sidiisuu asal ku yahay waa ziyaada xarafkan kelimada lagu khatimay munqalib min gayrihi miya mase waa asal wahaakada mathalan hawa oo kale haddii lihi asalkeeda hawaya uu ahaa marka waxaa leeyahay alyaa fi aakhiri hadi kalima qulibat alifan لأnha yaaء متaxarika وانfataxa maa qablaha تqلb alفa marka sarfiga aakhir kelima waa ka hadlaa laakiin uga hadli maayo in la fiiriyo ecraabta ay leedahay iyo binaha ay leedahay uga fiiri maayo laakiin jiha kaleu ka fiirinaya marka kulligood sarfigana aakhirka wuu ka hadlaa naxwadana aakhirkuuba gaar ku yahay laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay ecraab kelimadan mucrab miya amase waa mabni ka fiiri maayo markaasaa waxaan idhi wabihaada yakuunu cilmu sarfi cilmu sarfi wuxuu noqonayaa markan intaan ku darnay qasiima naxwi naxwada maxaan ku iraahdaa qeyb kale qeyb oo naxwo aan ahayn ou noqonaa cilmi mustaqil a waay laa qisman minhu ma ah haddii aan tacriifkaas qaadanno sarfiga qismi naxwada kamida ma ahee waa cilmi barbar yaalo qasiimka saas u wa huwa aladii calayhi almutaakhiruun midkaas sidaasay mutaakhiriinta qaateen marka taas waxayna tusinaysaa mutaakhiriinta inay kala bixiyeen labadii fanni waxaa laga fahmaa almutaqadimuun kaanuu yatanaawaluuna asarfa wanaxw calaa anahumaa cilmun waaxid wej oo saxana waa yahay oo maadaama kalimaadkii carabiga ahayd binyadeedii la raadinaya icraabteedii iyo ayada in laysku darana sax waayo laakiin waxaa loo kala bixiyey in eh, loo fududeeyo ninka daalibulcilmiga keligiis marxaba marka hadda waxaan kasoo hadalnay cilmu sarfi lugatan cilmu sarfi eh, istilaaxan mowduucuhu cilmu sarfi muxuu ka hadlaa markaasaa la yidhi almufradaat alcarabiya kalimaadka carabiga ayuu ka hadlaa oo min alasmaai almutamakina asmaada ee tamakunsatay ama makansatay icraabta iyo walafcaal almutasarifa afcaasha rogrogmayso intaasuu gaar ku yahay fiiri markaa cilmu sarfi min naaxiya haddii laga fiiriyo naxwada wuu ka gaaban yahay liannahu naxwada kalimaadka mucrabka iyo midda mabniga a ficilka jaamidka iyo ficilka mutasarifka ah iyo xuruufta intaba waa ka wada hadlaa naxwada baynamaa sarfiga wuxuu ku gaar yahay asmaada mucrabada ah iyo afcaasha mutasarifada ah iyuu gaar ku yahay markaasaa waxaanu niri falxarfu bijamiici anwaacihi xuruufta dhammaanteed io walismu almabniyu bikuli aqsaamihi iyo isimka mabniga qeybyaalkiisa dhan isimka mabniga aqsaam waaye damaa'ir waa qismi maxaan ku irahda asmaau lishaara waa qismi asmaau lmawsuulaat waa qismi asmaau listifhaamaat waa qismi asmaau alafcaal waa qismi intaasoo dhan waa mabniyaad waaye marka isku soo dardar isku soo aruuri isimka mebniga oo dhan waxa weeyaan dhammaantiis iyo walafcaal اljaamida afcaasha oo jaamidkoon tasarufka lahayn laa yajri اlbaxthu canhaa lama raadiyo ayadaas fi cilmi sarf sarfiga cilmigiisa markii laga hadlayo intaasoo dhan lagama hadlo lagama eh, dhex raadiyo cilmigaas sarfiga isimka mebniga afcaasha jaamidada xuruufta afcaasha jaamidada maala laysa iyo maxaan ku yirahdaa casaa iyo bisa iyo nicma iyo waa yartahay afcaasha jaamidada wax yaroo kooban wa yaa kamid a ah afcaasha jaamidada sarfi loogama hadlo xaraf oo dhan sarfi loogama hadlo asmaadii mabniyadon qeyb kamid a ah aan kuu soo sheegay ilaa sabca la gaarsiiyay ayadana kuma jirto marka sarfi wuxuu mawduucgiisa u kaga hadlaa asmaada mucrabada iyo afcaasha mutasarifada ah taas buu kaga hadlaa marka mowduuciisa waadix wa markaasaa waxaanu niriyey wa mima laa yadkhulu fiihi sarfu wa mima laa yadkhulu sarfu fiihi wuxuu sarfiga galayni waxaa ka mid aydan alasmaau alcajamiya asmaada cajamida ah oo luga alcarabiya ku dhex timid waxa weeyaan aydna lagagama hadla sarfiga maxaa kamid ka ismaaciil wa naxwi hadda fiiri ambiyada magacyaalkeeda badigood waa waa asmaa acjamiya ibraahim eh, ismaaciil isxaaq yacquub soo tiri kulligood waa badan yihiin waxa oo waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan asmaada ambiyada ah nebi muxamedun iyo saalix iyo huud iyo wixii lamid ah ayaa carabi ka ah inta kale waxa weeyaan waa asmaa cajamiya qur'aankay ku dhex jiraan sunadii nebigay ku dhex jiraan luqadii carabiga haba sheegin horta warkeeda marka asmaada cajamiyada way badan tahay heraqla oo kale ku arkay siiradii wax dhan marka eh, sarfig shaqa kuma laha leesh liannaha nuqilat min luqati qowmin qowm kale luqadooda laga soo guuriyey sarfigana luqa carabiya loo dhigay laysa xukmuhaa ka xukmi hadihi luqa lamid ma aha wa kadalika alaswaat wixii aswaat laga cabirayane ayadana cilmi sarfi loogama hadlo ka qaaq oo kale waay bahalkan dukada la yidhaahdo oo soomaalidu waa wada taqaanaa markii dukihii muxuu yiri baa le qaaq uu yiri qaaq marka qaaq iyo qab iyo asmaa aswaad a la yidhaahdaa mathalan bisad yaaw tiri iyo loodi baa maxaan ku iraahdaa macaa tiri e, e, arigiyaa yiri iyo libaaxi ba yeeritaankiisi marka dadka aswaadkaas xayawaanaadka a xikaayo wax liilaha lagu soo qaataa libaaxyaa saan yiri e, loodi baa saan tiri geeli baa saan yiri oo kalaa layihahda ayadana waxaa weyaan cilmu sarf looguma leesh liannahaa xikaayatu maa yusawatu bihi wixii lagu dhawaaqay oy siday tahay loosoo qaataa la yihahda walaysa lahaa aslun macluum intee laga keenay asal la yihahda ma marka intaasna waxa weeyaan kitaab almumtic alkabiir fi tasriif la yaan ka soo qaadanay badana kutuba sarfi kama hadlan waa faa'ida meel dheer laga keenay weeyaan oo asmaada cajamiyada iyo asmaau l iyo xikaayaat wixii lamid ah kulligeed ba sarfiga waxba kuma laha marka waxaanu ogaana waxaa sarfiga looga hadlin xuruuftii ismiga mabniga ahayd afcaashii jaamidada ahayd asmaadii acjamiyada ahayd asmaa al aswaat oo ah naxwada xataa baabay ku leedahay waa loo yaqaana wmaa bihi khuطiba maa laa yacqilu min mushbihi asawti min mushbihi اlaswaati sawta yujcalu yuu ibni maalig markaasaa waxaan iri wayushtaradu lilkalimati اlmabxuuthi canha fi الsarfi wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lilkalimati اlmabxuuthi canha kelimada la raadinayo fi الsarfi an laa yaqila xuruufuhaa can thalaaثatin kelimada in sarfiga looga hadla la doonayo waxaa shardiga saddex xaraf inayna ka yaraanin wa huwa kadalika sidaasna waa sax binnadari ilaa asli اlwadci kelimadan asalkeedii marka loo fiiriyo waxa weeyaan saddex xaraf kama yaraato wa ama annadaru ila isticmaal isticmaalkii markii loo fiiriyo isticmaalkii marka loo fiiriyo macnaha waxa weeyaan kelimada oo sarfiga looga hadla asalkeeda saddex xaraf kama yaraado laakiin waxaa laga yaabaa markii la isticmaalayo inay laba xaraf iyo hal xaraf ay timaado faqad takuunu calىa xarfayni ka akhin wa abin wa ummin aw calىa xarfin waaxidin ka qi wa ci min waqa wa waca hadda u fiirso akh haddaa tiraahda waa alif iyo kha maca daalika waa isim mucraba sarfiga shaqou ku leeyahay abin waa alif iyo hamze iyo iyo bawa um sidaas oo kale marka waxaa laleeyahay kelimadan sarfigana waa looga hadlaa laba xarafay tahay haddana waxaan soo neriyey kelimadii saddex xaraf inayna ka yaraan say isku keenaysaabaa su-aasha ka imaan karto markaasaa lagu leeyahay asalkeedii saddex xarafay ahayd laakiin isticmaalkii markii la isticmaalayo yaa xarafkii dhama liannahu akhaas asalkeeda akhawun ou ahaa abna abawun ou ahay ummunna waxa weeyaan ummahun ay ahayd habaa meeshaas lidaliil ummahaat yaa laleeyahy markii la jamcinay marka walidaalika fiiri akhun haddii aad tiraahdid tathniyey ama laba ka dhig akhawaani yaa laleeyahay aliftan iyo nuunta tathniyada wadato waawdan intay ka timid waawdan waxay ka timid aslulkelima wixii ka maqnaa loo soo celi bay ku timid marka ko icaadat lwaawi fi xaali tathniya daliilu calaa ana alkalima asluhaa thulaathiya intaas unbaa lagala jeeda aw calىa xarfin waaxidin ama hal xarafay ba noqon kartaaba isticmaal ahaan qi waci oo kale qi rasaka min almaطr aan ku leeyahay qi rasaka min almaطr madaxaada roobka ka ilaali qi ficil amr hadda fiiri kelimadan halka xaraf a asalkeedii waxay ahayd saddex xaraf waxaan iri min waqa a laga keenay ficilkan hadda amarka hadaad ogaatid aad rabtid inaad ogaatid maadigiisi aad keenay waqa waawdi waxay u dhacday asalkeedii yaqii bay noqotay ya-di xarfulmudaaracada waxaa loo gooyey liajli lamri xuruuf mudaaraca marka waa laga gooya ya-dii ugu dambeyso oo qiida ahaydna waxaa loo gooyey lianna ficla alamri in kaana muctala laami yubna calaa xadfi xarfi lcila ya-dini oo dambeysana sidaasaa loo gooyey qaafka keligiisa soo haray qi wacaa waci waa lamid cid darsa aan ku lehay cid darsa ama cid duruusaka yani duruustaada weelay ee si fiican u fahm ay noqonaysa markaasaa waxaan yidhi mathala fa kalimatu qul alatii hiya amru min qaala kelimadaas oo qaala ka timid hiya fi nudqi markii lagu dhawaaqaya xarfaani wa laakinaha fi lasli asalkeeda hore thalaathatu axrufin saddex xaraf bay ka timid marka diidi mayso qul in sarfiga looga hadlo liannahu la dhihi maayo kelimadan laba xaraf waa kelimada xaraf oo sarfiga looga hadlayane saddex xaraf inay ahaataa shardi ahayd markaasaan waxaan ku leenahay fil isticmaal ay laba xaraf ku tahaye laakiin aslulwadci saddex bay ahayd wabitaali naxnu nucaamilu hadihi kalima biasliha laa biisticmaaliha xaaliyan liana alwaawa waawda oo qaala yaquulu ku jirtay saqaطat licilatin sarfiya wa hiya iltiqaau saakinayn fiiri asalkii waxaa qaala yaquulu amarkeedii quul ay ahaan lahayd quul markay noqotay iltiqaau saakinayn waawdii oo reeban iyo laamtii oo reeban lanna waawdana waabay reebantahay lannaha caynu laamtana amarkia loo reebay lanna ficilka haduu ficil saxiixu u yahay yubna calaa calى الsukuun marka yaquul ay noqotay marka labadoodii ay kulmeen waawdiyaa lagoy liiltiqaaiseen qul bay ku soo hartay lidaalika qaala bnu malik fi اkhulaasa walaysa adnaa min thulaathiyin yuraa qaabila tasriifin siwaa maa guyira buun macnaha waxaan hadalkeenii aan ku dacmi ugu raadinay ibnu maalik eh, kitaabkiisa khulaasa alfiyadana alfiyana waa la yidhahda khulaasana waa la yidhaahda alfiya waxaa loogu magacaabay wa astaciinu اllah fi alfiya maqaasidu naxwi biha maxwiya yuu yiri alfiya asagaa ku magacaabay markuu kitaabkii dhammaynayne wmaa bijamcihi cuniitu qad kamal nadma calى juli اlmuhimaati ishtamal axsaa min alkaafiyati اlkhulaasa buuri marka kitaabkaas alfiyada wuxuu iri wuxuu khulaaso u yahay kitaabkayga kaafiyada la yiraahdo oo labada kun iyo dhowrka iyo todoba boqol iyo dhowr beyd ah yaan kunku soo gaabi buuri sidaasaa khulaasa loogu magacaabay markaan rabna alfiyada marna waxaan ku magacaabi doonaa qaala bnu maalik fi alfiyatihi marna waxaan dhihi doonaa qaala bnu maagil fi khulaasatihi ama fi lkhulaasa labadaba magaca sax weeyaan marka wuxuu iri walaysa ma aha adnaa min thulaathiyin kelima oo saddex xaraf ka yar yuraa in la arkayo qaabila tasriifin inay sarfi in looga hadlo inay aqbalaysa ma aha siwaa maa huyira wixii wax laga bedelay mooye oo cilo sarfiya ah iltiqaau saakinina kamid eh, ay u gashay mooye wuxuu eh, ku leeyahay kelima saddex ka yar sarfi loogagama hadlo ilaa idaa qalat min athalaatha bisababin aw bicilatin sarfiya inay ugu yaraato taas waa la aqbalayaa buu kale laakiin asalkeeda waa inay saddex ka yaraanin marka intaas waxa weeyaan waa e, mowduuciisi waa faaidatuhu maxay tahay cilmu sarfi faaidadiisa ina tasriifa yaa niri anagoo ibnu maalik ka soo qaadanay fi kitaabi ijaazi tacriif ina tasriifa buuri ibnu maalik tasriifkii yatawaqafu calayhi waxaa oo ku istaagan wuduuxu lxikami alcarabiya xikamta carabiyada inay cadaato in la ogaado waxay u baahan tahay cilmu sarfiga wa yaftaxu cilmu sarfigana wuxuu furaa min abwaabi naxwi naxwada baabkeeda maa kaana muqfalan wixii oo oo cilmu naxwi aad ku fahmi waysa liannahu kelimada ugu dambayso yuu xoogga saaraya naxwadi kelimaadkii kale oo ay ida ka horeysay haddaadan fahmin sidii la rabay kelimadan ugu dhergi maysid wa yufasilu wuxuu kala cadeeyaa ou kala macnaha tafsiil macnaha waxa weeyaan uu kala eh, maxaan ku irahdaa bixbixiyaa min usuulihi usuuli naxwi maa kaana mujmalan wixii oo naxwada jumla ahaan looga hadlay yuu si toos ah naxwada wuxuu ku leeyahay ficilkan muctalka ah haddii uu muctal yahay wa kaana majzuuman yubnaa calaa xadfi xarfi cilla bas laakiin sarfaygu wuxuu ku leeyahay xarf cilahan wuxuu ku yimida kayta waxaa loo bedelay kayta kadib baa haddana lasii jaray sidaasuu ku leeyahay marka waxaa weeye tafsiil dheeraad ayuu ah ku siinaya intaas waa ibnu maalik baa wuxuu kaga hadlay cilmu sarfiga faaida uu leeyahay ina atasriifa yatawaqafu calayhi wuduuxi اlxikami alcarabiya wayaftaxu min abwaabi naxw maa kaana muqfalan wayufasilu min usuulihi maa kaana mujmalan kitaabkiisa ijaaza tacriif waa kitaab hal mujalad ah oo madbuuca w markaasuu yimid oo asheekh maxamed muxidiin ibn cabdilxamiid kitaabkiisii duruusu tasriif ah wuxuu ku yiri wa bihi bicilmi sarfi waxdahu asiga keligiisa yuclamu waxaa lagu ogaadaa maa yataridu fi lcarabiya wixii kalimaadka carabiga qiyaaska ah iyo wamaa yaqilu waxan oo yar iyo wamaa yanduru waxa naadirka ah waa qiyaaskii waafaqsan yahay laakiin isticmaalkiisaa yar iyo wamaa yashidu min aljumuuci iyo wixii jumuucdoo shaad ah iyo walmasaadir masaadirta shaadka ah iyo walmushtaqaat lagu ogaadaa markaasuu iri wa bimuraacaati qawaacidihi cilmu sarfi qawaaciddiisoo la ilaaliyaaho takhluu waxay ka marnaanaysaa mufradaatu lkalaami kalaamka kalimaadkiisa waxay ka marnaanay min mukhaalafati lqiyaasi qiyaasta in la khilaafo alatii eh, mukhaalafadoo tukhilu bilfasaaxati fasaaxada dhibayso wa tabtulu macaha ayna ku buraysa balaaqatu lmutakalimiina dadka hadlaya kalaamkooda inuu baliiq noqdo waxa wax u geysan karo sida loogu badbaadaa cilmu sarfiga lagu ogaada intaasna waxa weeyaan waxaan ka soo qaadanay kitaabkii oo duruus atasriif marka hadda waxaan kasoo hadalnay cilmu sarfigii tacriifkiisa lugatan waistilaaxan waxaan kasoo hadalnay mowduuciisi waxaan ka soo hadalnay faa'iidada uu leeyahay waxaan hadda ka hadlaynaa waadicuhu yaa dejiye cilmu sarfigan mathalan waxaa leeyahay qur'aanka kariimka ah min allahi tacaala wsunatu min annabiy sal allah alayh wasalam sidaasa hadda fiqigay yo awl man takalama fiihi lannahu mutaraabit maca kitaab illahi wa sunati rasuulih mathala cilmu lusuul yaa deji imaamu shaafici ugu horeeye wax kitaabka alif sidaasaa la yidhahda marka waxaa la is weydiiyey cilmu sarfi man huwa awalu man wadaca hada alfan xaqiiqatan markii la fiiriyo cilmi sarfi nin dhal dhihi kara maxalu itifaaq waaye asigaa dejiyey walahu fi dalika alfanni kutub laleeyahay ma jiro laakiin waxaa markii la rogrogay ninka cinaayada goonida siiyey oo si gooni ah fiira ugu yeeshtay waxaan iriyay mucaadu bnu muslim waay waadicuhu bimacnaa ninka dejiyey awal man wadaca mucaad bnu muslim alharaa weeyaan mucaad bni muslim alharaa eh, tacriifkiisa hoosaan ku sheegna waxaan idhi wuxuu kamid ahay min mawaali moxamed ibni kacb alquradi waa nin asalkiisi eh, riqi ama addoonnimo ay taabatay waxaa la dhalay ayaamtii cabdilmalik ibni marwaan min khulafaai bani eh, umaya eh, wuxuu ninkaas ku barbaaray kuufo wuxuu lagu yaqiinay nin muqri inuu ahay culamaau naxw wasarfi kaanuu min culamaai alquraa ninan qur-aanka qiraa'aadkiisa aqooni naxwmaba ka hadli karinbo marka waxaa lagu leeyahay naxwada iyo sarfiga aad loogu yaqiinay waa ninka idaa jaaءat masaa'ilu sarfi kaana yatawaqafu cindaha wa yadribu calayha biاlamhila wa yukhiru min min الtikraar sidaasa waxaa layidhi dadka awal man nabaha biqiimati hada alfani huwa mucaadi bni muslim alhara hara waa bitashdiid waxaanu niri waxa weeyaan nisbatu ilaa beyci thiyaabi alharawiya waa nisba geyr qiyaasiya wa wa qiila waxaa layidhi awalu man wadacahu caliyu bnu abi aalib walawalu huwa alarjax laysa bibaciid caliy bnu abi aalib waxa weeyaan raggii waaweynaa saxaabada yuu ku jiray raggii luqada dhan laga keenay weeyaan qoraysh waxaanu ognahay afsaxu qabaa'il ilcarab buu ahay haddana reer bani haashima ugu sii ugu mudnaan badnaa caliy bni abi aalib wa waa qurashi wa min bani haashim watarabaa fi beyti nabiy sal allahu aleyh wasalam wa huwa almarjicu fi luga marka baciid ma aha inuu kalimaad sarfiga dadka uu ku baraarujiyey laakiin lama dhihi karo waktigaas ba hadda cilmu sarfi cilmi la yiraahdo ou caliyu bna abi aalib ihtimaam gooni a ah uu siiyey lama dhihi karo walihaada qaala sheekh maxamed muxyidiin waladii yumkinu midkay suuragashahay buu yiri an tadmaina nafsu ilayhi nafta inay u xasisho ana mucaadan ninkaan hore soo sheegno mucaadahay huwa awalu man afrada ninka keliyeele ka ugu horeeye waa masaa'il asarfi sarfiga masaa'ishiisa bilbaxthi ninka uukeliye ku keli yeelay aw itaaliif inkastoo aanan haynin kutub asiga ou alifay laakiin ninka qoraal ka sameey asaa ugu horey wa huwa aladii badaa takalumu fiih wa huwa aladii badaa takaluma ninkii bilaabay inuu ka hadlo fiih fi cilmi sarfi mustaqilan asigoo ka keli ah can furuuci lugati alcarabiya luqada carabiga furuucdeeda ka duwan awelkii hore waxaa wey naxwada sarfiga balaaqada bayaanka kuli macaanidii kuli waxaa laga wada hadli jira hal meela looga hadli jiray waana sax oo kulligeed waxaa weyaan luga ay wada yihiin tafsiirka kalimaadkeeda kamid wa anahu ana mucaad akhara wuxuu u badiyey min masaa'il tamriin qofka in in la leyliyo tamriin waxa waa leylin qofkii oo macnaha wixii loogu celceliyo oo meel badan laga tusiyo alatii kaana mutaqadimuuna ay ku magacaabi jireen kaana mutaqadimuuna an yusamuuna kuwa ku magacaaba atasriif tasriif ay ku magacaabi jireen iyadoo cilmu naxwi iyo cilmu lbalaaga iyo cilmu luga hal meel looga hadlayo yay haddana waxay dhihi jireen markii kelimaadka min naaxiya sarfiya uga hadlayaan haadaa sarfu way dhihi jireen markii kelimada maa fiiha min rawca wa bayaan wa fasaaxana balaagay dhihi jireen markii ay ka hadlayaan icraab iyo binaan naxway dhihi jireen ayagoo laska yani culuumta hal meel looga wada hadlayo yaa mid kastana haddana magiciisa loo sheegi jiray markaasaan meeshan waxaan ihi waxaan ka gelaynaa almuqadimaat wax la yidhaahdo aluulaa muqadimaadkii waxaa ugu horeeyo alishtiqaaq cilmi kasta waxyaala waxaa jiro oo markii lagu dhex jiro aan laga maarmaynin in in hore lagu sii siiyo lianna waxaa mushkilo ah hadda hadda lagaga bilaabo mathalan kitaab fiqi aan akhrinayna haddii baabu salaad laga bilaabo qabla tahaara hadhow markaan salaadii dhammayno tahaaradii haddaan u laabano waxaa noo soo baxayso wax badan oo weesadeena ku saabsanayd sidii la rabay inaan u samaynaynin marka طahaaradii waxaa loo horumarinayaa liannaha muqadama cala salaah sidaas oo kale culuumta waxaa jirto waxyaale waxaa haboon in muqadimada looga hadla ah liannahu haddii aad tiraa dibaan u dhigayaa kitaabkii aad guda gashid wax badan baa kaa xumaanayo ood ogaan doontaa markii wixii in hore lagu sheega ay ahayd markiid meesheedu ugu tagtid wixii ay kaasoo wixii kaasoo xumaaday baad ku ogaanaysa marka saasayna u dhicin yaa waxyaale in la hormariya ay habboon tahay markaasuu musanifku waxaan niriyey almuqadimaat waxaan ugu magac darnay aluulaa alishtiqaaq ishtiqaaq luga alcarabiya haddii la soomaaliya waxaa weyaan dhambalid waay wixii wax laga soo dhambalo ayaa la yidhaahda geedkan haddii aad aada shaftid ama aad qortid oo aad qeyb kamid ee eh ka jirtid ishtiqaaqa la yidhaahda saas ku faham dadkan geedaha qorayo marka w inay qoraan ay rabaan waxyaalo badan ay ka goynayaan waxaa laga gooye ishtiqaaqa la yidhaahda markaasaa waxaan uri wa mima laa yastagni canhu sarfiyu ninka sarfiga wuxuusan ka deeqtoomin waxaa kamide eh, bal yaxtaaju ilayhi wuu u baahan yahay fii kuli laxdatin laxdo kasta oo fii cilmi sarfi uu ku jiro macrifatu lishtiqaaqi ishtiqaaq inuu ogaado walihaada axbabnaa waxaan jeclaanay an nuriidahu fi hadihi lmuqadima muqadimadan inaan aan ku soo aroorin oon ku sheegno xataa yastaxibahu aalibu aalibkasou u wato macahu fi baqiyati alabwaab macahu maca alishtiqaaq fi baqiyati alabwaab intaa muqadima annaga aan u samaynay weeyaan marka waxaan idhi ishtiqaaqa waxaanu soo hormarinay inuu taalibka yastaxibuhu ishtiqaaqii inuu marka horeba uu tilaabta qaadayaba inuu waxyaalaha inuu ogaada ay noqotay sidii baab kasta markuu marayo wixii ishtiqaaq u saabsanba uu hore usoo soo ogaaday marka ishkaali ugu noqonin waxaan ugu dayanay muqadimaadkan sheekh cabdulxamiid maxamed cabdilxamiidan ugu dayanay oo maxaan eh, ku yidhaha muqadimo dheer u sameeyey marka asigayaasaan ka soo qaadanay muqadimaadkan marka ishtiqaaqi hadda aan sheegnay inuu ninka sarfiga ka hadlaya uusan ka maarmaynin waxaanu niriyey qofkii wuxuu le maa huwa alishtiqaaq alishtiqaaqu lugatan waxa weeyaan akhdu shiqi shay shaygii qeyb ka mid ahoo la qaato ay nisfihi qeyb ka mid a ah niskiisa aw jaanibi minhu ama thuluth ha noqdo ama nis ha noqdo yuqaalu waxaa layidhahdaa ishtaqa alfarasu baa iishay fii cadwihi ay maala fii axadi shiqayhi dhinacuu u iishay carabtu markay tiraa ishtaqa alfarasu fii cadwihi bimacnaa waxaa weyaa dhinacuu u booday sidaasaa loo jeeda wa qaaluu waxay yidhahdeen qacaduu way fadhiisteen fii shiqin min addaari ay naaxiyati minha wa amaa isطilaaxan waxaa la yidhaha ishtiqaaqa huwa akhdu kalimatin min ukhra kelima kelima laga soo qaato limunaasabatin loogu soo qaato bayna alkalimatayni fi lmacna ay munaasaba ku leedahay kelima kelima lasoo qaato waxa looga soo qaadana cilaaqa ka dhexaysa waay mathalan waxaanu ognahay ficilkan waxaa laga keenay masdarkaas markaasaa wuxuu uri musanifka alishtiqaaqu halaathatu aqsaamin wa aqsaamu listiqaaq alwalu maa kaana tanaasubu fiihi wuxuu tanaasubka ku dhex jira ou noqdo bayna alma'khuudi waalma'khuudi minhu midka lasoo qaatay iyo midka laga soo qaatay waxay munaasaba ka dhexaysa fi lmacna wallafdi waana isku macno lafdigoodana waa keli iyo wa tartiibi alxuruuf xuruubti siday u tartiibsan tahay naxwa dahaabin wa dahaba wa oo kala waay aan ku miithaalina fiiri naxwa dahaab dahaab waa masdar masdarkaas waxaa laga soo qaatay ficilka dahaba ah waxaa laga soo qaatay sidaas oo kale isimka faacil oo daahib ah marka maxay noqotay akhdu dahaba min daahib min hb min dhahaab dheh wa dhaahibi min dhahaab sida oo calaa madhab اlbasriyiina markaan qabano waana qowlka raajixa ah wa kownuhu aslan lihaadaynin tukhibu ibnu maalig yiri masdarka inuu asal u yahay yaa sax e. walidaalika sumiya almasdaru masdara lisuduuri alafcaali wاlawsaafi minhu baynama alkuufiyuuna waxay qabaan waxaa asal afcaasha oo hadda waxay leeyihiin dahaab oo masdar ah, dahabaa laga keenay sidaasay leeyihin wa naxwu darbin wa daraba wa daaribin wa madruubin fiiri darbin oo masdar ah yaa waxaa laga soo qaatay darab oo ficil maadi ah daarib ism faacil madruub ism mafcuul ah marka akhdu kalimatin min ukhra munaasabadana waa isku munaasabo oo isla macnay tusinayaan lafdigana waa wada mid weeyaan wain kaana alficlu yadulu calaa maa yaziidu calaa maa dala calayhi almasdar liannahu masdarka xadath unbuu tusinaya baynamaa ficilka xadath maca zaman yuu tusinaya waa ka fog yahay wa yusamaa hada alqismu alishtiqaaq alasgar wa yusamaa haddaad aragtid ficilkaas laba mafcuulow qaadanaya walidaalika ninka oo mubtadiga ah markuu arko wyusama ااshtiqاaq اlأsqr baan hadda nariye wuxuu leey wyusama waa ficil oo mabni lmajhuul ah ficil mudaaric limaada alاshtiqaaqa loo kordhigay oo maxaa naa'ib faacil loogu dhigi waaye markaasaa waxaa laleeyahay wyusamaadaas waa ficil mabni lmajhuula naa'ib اlfaacilkii oo mafcuulka awalka ahay waa ku qarsan yahay oo wyusama اlqismu اlأwalu ama wyusama hada اlqismu alishtiqaaq alasqar saasay ka dhiganta ayib athaani ishtiqaaqa qeybtiisa labaad waxa weeyaan maa kaana tanaasubu fiih waxa munaasabadoodu ay tahay bayna alma'khuudi walma'khuudi minhu fi lmacnaa wallafdi macnaha iyo lafdiga wax calaaqadooda ay ka dhaxayso laakiin min gayri tartiibi alxuruf ayadoo xuruufta siday sidii ay ay isugu xigin yani tii hore waxa weyaan xuruuftooda way isku xigtay tanna maya hadda fiiri dahaba iyo dhahab xuruuftooda waa isku xigta macnaha daal baa horey kana daal baa u horey ha baa ku xiga kana ha baa ku xigo masderka alif oo dheeraad oo wataa zaaida laakiin badiisi badii baa ku xig saas ugu xigaan laakiin tan waxa weeyaan intii oo dhan way wada wadaagsadaan laakiin tartiib اxuruufa kala duwan naxwu jadaba wa jabada wa ayisa wa ya hadda fiiri hadaad fiirisid jadaba wa jabada hadaad tiraahda jabada waxa weeyaan macnahoodi waa isku mid oo jadaba wixii uu jiiday jabadana waa la macna sidaas oo kale wa lafdi ahaanna waa isku mid oo xuruufti hiya alxuruuf laakiin waxay ku kala duwan yihiin tartiibkii bay kula duwan yihiin kan hore jiim iyo jiim waa iskula horeya sax midka oo hore daal baa lasoo hormariyey kanna ba baa lasoo hormariyey marka waxay isdhaafsadeen labadii xarafo ugu dambeeyey kanna midkii dambeeya dhexda loo dhigay kanna midkii dhexda ahay dib loo dhigay marka tartiib alxuruuf way ku kala duwan yihiin laakin macna iyo xuruuftii bcayna hiya hiya taqdiim wa taakhiir baa galay marka ayisa iyo waya isana waa lamid oo meesha waxa weeyaan ya-da tan horo ay hamse ka bilaabatay ya baa loogu bilaabay hamsadii oo tii hore ay ku bilaabatay tan dambana thaaniya looga dhigay macnihina waa isku mid ayisa waa quustay waya-isa waa ka quustay labadii waa isla meeshi wa yusama alishtiqaaq alkabiir baa lagu magacaabaa wa yusamuunahu ayda alqalb almakanina waa lagu magacaaba athaalithu midka saddexaad maa kaana tanaasubu fiihi wuxuu yahay tanaasubkiisa bayna almaakhuudi walmaakhuudi minhu fi lmacnaa macnaha waa wadaagsadaan iyo wa akhar alxuruuf waxay wadaagsadaan macnaha iyo xuruufta badigeeda xuruufta o dhan iskama waafaqsano wa kaana baaqi alxuruuf xuruufta isku khilaafsanyeeda soo hartayne min makraji waaxidi hal makrajay ka timid aw min makrajayni mutaqaaribayn ama laba makraj oo isku dhow naxwu thalaba wa thalama wa nacaqa wa nahaqa oo kala wa thalaba waxa weeyaan thalaba macnaha waxa weeyaan saba wa shatama wa thalama aydana sidaas oo kala wa hadda fiiri thalaba iyo thalama waa isku macno xuruufta badigeedna waa iska way wada wadaagsadaan oo thadi iyo laamti waa wadaagsadaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin bacdi iyo muhimki bay ku kala duwan yihiin ayib laakiin bacdi miimki laba xaraf ba hakada ahaadaane laakiin isku makraji waaxid miim iyo ba makrajkooda bayna shafatayn iska wada baxa sidaas oo kale nacaqa iyo nahaqana waa lamid nacaqa iyo nahaqa waa xayawaanaadkaas codkooda nahaqa alximaar nacaqa maxaan ku irahdaa asne waa xayawaanka yeeritaankiisa oo sida macnaha haraha iyo wixii lamid ah w marka fiiri hadirtaan nuun nahaqa iyo nacaqa waa isla macno oo xayawaanaadkaas codkooda waay kow xuruufta badigeedna way wadaagsadaan oo nuun iyo qaafka way wadaagsadaan waxay ku kala duwan yihiin cayn iyo ha laba xaraf oo kala duwan waay labadii xaraf ha kala duunaadaana laakiin isku makhraj waayo cayn iyo ha min xuruuf alxalqi labadoodaba wa hada noocu waxaa lagu magacaabaa min alishtiqaaqi noocan ishtiqaaq kamid e ah, alishtiqaaq alakbar wqad yusamaa ayda alibdaala lagu magacaabaa aw alibdaal allugawi waa imaan doontaa ibdaalka wax la yidhaahdo markaasaa waxaanu niri waladii yucnaa bihi culamaau sarfi sarfiga culamadiisa midka ay daryeelayaan waxa weeyaan yucnaadaas waa ficil daahirihu mabni lmajhuul laakiin waa waa ficil musama calaa suurati almajhuul min hadihi waxay danaynayaan waxaa kamid eh saddexdan ishtiqaaq oon soo sheegna huwa nawcu lawal nooca horo yaa laga hadlaa markii aan hadda asmaada mushtaqada aan ka hadlayna ism faacil isim mafcuul sifa mushabaha maxaan ku irahda ismu tafdiil kulligeed masdera laga wada keenaa dhihi doona wa tatimatu hada albaab taأtii way imaan doontaa in shaa allahu fii baabi اlmasdari masdarka baabkiisay ku imaan doontaa liannahu aslu mushtaqaad weeyaan ayib muqadimadii hore intaasaan ishtiqaaq uga hadalnay athaaniya muqadimada labaad wujuuhu macrifati ixda alkalimatayni labada kelima midkood ahaanshadeeda oo la garto aslan inay u noqoto lilukhraa yuu baab u yahay asigane muqadima labaad taasay ku tacaluqdaa kelimadan waa asal tanna waa farac in lakala ogaado tii asalka ah iyo tii faraca ah muqadimadan waa muhim jiddan in loogaga hadlo markaasaa waxaan iriyey wa aydan midkan eh, markaan ku laabano baabun muhimun waay baab oo muhim ah yaqbuxu bisarfiyi ihmaaluhu ninka sarfiga cilmigiisa isku taxalujiyo inuu jaahil ka noqdo waa xun inuu ihmaaliyo waa xun waاljahlu canhu in laga jaahil noqdana yufdii wuxuu gaarsiinayaa ilaa khalطi اlusuuli biاlfuruuci usuushi iyo furuucda in laysku daro oo laysku dhexyaaciyo wa wujuuhu macrifati ana hadihi اlkalimata kalimadan in la garto wejiyaalkeeda hiya aslu lilukhraa inay tahay wejiyaalkooda kathiiratun waa badan tahay hadday badan tahay marka waxayna danta nagu qabsatay inaan ka ogaana min abrasihaa waxaa kamid e eh, alawalu shayga markuu badan yahay hadii aad tiraahdo kulligeed matal kitaaban ku sheegaya waxaa laga yaabaa ardaygana way ku cuslaanaysaa kitaabkana wuu ku dheeraanaya marka caadada aladii jarat bihi eh, caadat lmutaqadimiin aw almualifiin in shayga muhimkiisa laga soo qaato ardayga markuu fahmo wixii kadaba asiga xawaashidii sharaxda ha ka ilaashto oo ha ka raadsado <clears throat> alأwl an takuna alkalimataani labadii kelima inay noqdaan ficlayni waqad jaaءa almasdaru masdarkana uu ku yimaado calىa tartiibi ixdaahumaa labadii kelima siday u dhisan tahay mid ka mid ee masdarkii ku imaanaya duuna fa takuunu hiya alasl kelimadaasaa asal noqonayso waxa weeyaan laba ficilaan aragnay oona isku macno ah tartiibkii xuruuftiina aan isku waafaqsanayn marka masderkii aan fiirinayna haddii aan aragno ana almasdara yuwaafiqu ixda alkalimatayni calaa tartiibihaa calimna anaha hiya alasl mithaalaan samaynay oo waxaan iri mithlu naaa naaa waa fogaaday aladii mudaaricuhu yanaau maca naa aladii mudaaricuhu yana fiiri hadda naaa iyo naa waa isku macno xuruuftoodana badigeed waa isku mid marka yaa asal ah ma naaa yaa asal ah masanaa yaa asal ah marka waxaan leenahay labadii kelima asalkooda hadda waxay noogu cadaan doontaa masdarkooda aan fiirinno markaasaan idhi fa ina masdarahumaa anna'yu weeyaan marka fiiri hadda masdarkii nayuuda ahay manaa u waafaqay masana masana ayuu waafaqay aلsawaab anahu naa buu waafaqay lannahu badaأa almasdaru binuun hamsaduu ku xijiyey yaأdi buu ku xijiyey waxaa ku kala duwan tahay asalkeedii naa asalkeedi naaya uu ahaa marka taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu qulibat ya alifan naa marka asalkeeda naaya bay ahayd ayadaas oo naa ayaa asl waxay u tahay naaa naaa marka waxay noqotay maqluub waay fa ina masdarahumaa anna'yu wa huwa daalun calaa ana naa aslun linaa marka masdarkii maadaama calaa tartiibi alficli thaani uu ku yimiday aanu ogaanay inuu asal yahay aslun fayakuunu wuxuu noqonaa ficilkan oo oo ah naa maya fa yakuunu waxau noqonayaa ficilkan naaa ah maqluuba na'yin marka naaa wuxuu noqday na'aadii oo la daba rogay oo xarafkii dambeeyoo alifka ahay dhexda la geliyey na'aa alifkeedii nuunkii waa iskala bilowdeen meeshii ugu dambeysay aliftii ayaa lasoo hormariyey oo nuuntii lagu xijiyey hamzadina waa la dib mariyo naaa baa la yiri marka naa haddii la rogay naaa bay timid marka waxaan ogaanay ana naa hiya alaslu linaa waa dariiqada lagu ogaado calaa wasni falaca calaa wasni falaca markaad tiraahdid waxa weeyaan qudimat illaamu alatii hiya aakhiru اlkalima fajucilat wasta alkalima meeshii laga rabay facala inay noqoto yaa waxaa weeyaan laamtii ay kelimadu ku dhamaysay aa lasoo hormariyey marka naaa waa kelima maqluuba a ah. asalkeedii waxay aheed naa bay asalkeedi aheed intaasa lagala jeeda athaani midka labaad an takuuna alfuruucu alkathiiratu furuucda badan furuucda badigeeda inay ahaato qad jaaat mid timiday calaa tartiibi ixdaahumaa labadii kelimo tartiibkeeday ku timid duuna اlأkhraa laba kelimo yaa iskhilaaftay mithla اlwajhi w اljaah hadda fiiri alwajhi iyo jah waa laba magac laba isim waaye labadoodina waa isku macno xuruuftana wa iskula waa isla leeyihiin laakiin tartiibtaa ku kala duwan yihiin marka ayuhumaa asl alwajhu maa asal ama sajaaha asal ah marka waxaan leenahay waxaan aadaynaa furuucdii kalaan fiirinayna markaasaan idhi fa ina alfuruuca alkathiira furuucda badan oo kelimadan ay leedahay kalwijaahati oo kale weeyaan io walwujuuhi io walwijha jaaءat calىa tartiibi اlwajhi duuna اljah fiiri markaan kelimadan badigooda furuucda kale oo kulligeed ayadana wada asmaa ah yaa waxay ku timid calaa tartiibi xarf alkalima aluulaa weji macnaha waawgaa la hormari jiimkia ku xiga soo ma ah baynamaa kelimada labaadna jiimki ay ku xijisay marka m hal ilaslu alwaawu maca aljiimi am ilaslu jiim maca alif markaasaan leenahay alaslu alwow maca aljiim lidaliil fiiri alwajaaha yani waxa weeyaan wanaagsanaan waay alwujuuh waa jamac wajhi jamciisi wa walwijhana waa jiha marka fiiri kulligood waxay ku yimideen taqdiimi alwaawi huma aljiim oo kelimada horay waafaqeen bikhilaafi kalima athaaniya alatii jaaءat biljiim huma cala alif waxaan u ogaanay ana alwajha huwa aslu liljah sidaas weeyaan wa calayhi faljaahu farcun weeyaan muxuu ka yahay min alwajhi wa huwa maqluubu wajhin wejigii oo la daba rogay weeyaan oo macnaha wawdi wawdii oo lagu bilaabi lahaay baa jiim lagu bilaaba waawdina alifaa loo rogay oo marka jahawa yaa jaahe isku timiday saasay noqona fayaquulu fi wasni fii wasnihi fa yuqaalu fii wasnihi cafala baa lilay markaas taqadamat alcaynu cala alfaa oo aliftan hadda jaah meesha ay ku jirto aliftaas waaway ka timid waawdii oo oo faaul kelima ahayd weeyaan oo asalkeeda markaa weji bay ahayd wejgiya marka jiimka lagu bilaabay waawdina alifaa loo bedelay jahawa bay noqotay taxaraka xarfulcilinta wanfataxa maa qablahu jaah saasay ku timida marka alwajhu aslu liljaah waa mida labaad athaalithu midka saddexaad waxa weeyaan an takuuna ixda alkalimatayni labada kelimad kamid ee qad saxad waa inay ay ansaxdaa maca wujuudi sababi اliclaali fiiha ayadoo iclaalkii sababteeda laga haya haddana saxiixnimo ku baaqi noqoto wathaaniyatu midda labaadna laa sababa liliclaali fiiha in la iclaaliya sabab looma hayo mithla ayisa maca yaisa hadda fiiri ayisa waa hamzo oo maftuuxa iyo ya mutaxarika ah ficilkan waxay aheeda ya-dan ku jirto in alif loo bedelo liannahaa xarfun mutaxarik min xuruuf اlcila infataxa maa qablahu fakana min alxaq aw min almuftarad an tuqlaba alyaa ila alif wa yuqaal aayasa aasa in la yihahda aasa in la yihahda eh. ayb maca yaisa yaisa ma la iclaali kara sabab iclaal looma hayo لأن xرف الهمزة إdا تxarka وانفتx mا qبلh laa يqلب ألفا marka فiiri kelimadii hore oo ayisa ahayd ayadoo sabow iclaal loo haayo hadana صaxiix ku baaqi noqoto lama iclaalinin midaan dambo in la iclaaliya maba ah لأnه iclaal looma haayo markaasaa waxaanu سبب fa ina sababa الاعlaali iclaalka sababkiisa mawjuud fi ayisa ayse waa joogaa liannahu waa ya mutaxarika infataxa maa qabla kaana xaquhaa an tuqlaba alifan walam tucalla lamana cilaynin oo aas lama dhihin lilishaarati iyadoo lagu farfiiqayo ilaa kownihaa kelimadan ayisa ahaanshadeedoo farcan ay tahay can ayisa can ayisa aladii laa sababa fiih maadaama ayisa ay ayiisa laga keeno qalbi ay tahay yaa layidhi maadaama asalkii cilo uu ku jirin faricina asalka ha lagu ximbaaro oo sababul iclaal haba laga haya laakiin ha laga daayo xamlan calaa aslihi sidaasaa loo yiri wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin